رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار باب ما لا ينصرف هذا وفي الاسماء ما لا ينصرف فجره كنسبه لا يختلف وليس للتنوين فيه مدخل لشبه الفعل الذي يستثقل مثاله أفعال في الصفات كقولهم أحمر في الشيات أو جاء في الوزن مثال سكرا ووزن الدنيا أو مثال ذكرا ووزن فعلان الذي مؤنثه فعلاك سكران فخذ ما أنفثه ووزن haada alamru amarku hakadaa saas weeye ama alasmaau asmaadu mucrabatan hakada wa fi lasmaai asmaada waxaa ka mid a maa ismi baa ka mida laa yansarifu aan sarfoomaynin fajaruhu ismigaa jarkiisu ka nasbihi oo kale weeye oo laa yakhtalif isma khilaafayo aljaru wannasb walaysa uma nin cilada labaadna litanwiini tanwiinta fiihi ismiga dhexdiisa maalayansarifka madhalun gelitaan madhalku ma hadda daraf waa masder qiyaaskiisu weliba ku yimid sabab lishibhi shabihitaankiisa dartii alficla ficilka uu shabahay aladii kaasoo yustadqar la culaysanhayo mihaaluhu kaa mihaalkiisu afcalu weeye fi sifaati sifaada dhexdeeda xaaluu yahay ka qowlihim hadalkooduu lamid yahay uu yidhi axmaru zaydun zayd nin kala dho axmaru mid guduudan weeye fi shiyaati xagga midabyada ow jaa'a mase yimid filwasni wasanka xaggiisa mihaala sakraa xaalu yahay oo wasna dunya ku yimid ow amase mihaala dikra ku yimid waa facla ficla fucla wey ow amase wasna faclaana ku yimid alladii kaasoo faclaanka oo mu'anahuhu mu'anadkiisuu facla u yahay sida ka sakraano oo kale weeye ee fakhud waxaad qaadataa maa anfuhuhu waxa aan kuu yeedhinhaya qaado oo oh, amase wasna faclaa'a buu ku yimid iyo waafcilaa'a ka mili xasnaa iyo waambiyaa oo kaleeto waxaa layidhi baabu maa laa yansarif baabkan magaciisa waxa la dhaha maa laa yansarif waa baab jilicsan waa baab macaan waa baab fiican laakiin wuxuu u baahan yahay maskax buu u baahan yahay ka shaqaysa iyo sabr iyo dulqaad iyo ku celcelin ninaan ooyini weligii maalesarif ma baranin <laughs> marka laba kala doorta kow inaynu albaabkii laga geli lahaa furo oo intaynaan taataabanin horta aan waxa uu yahay oo dhan qaaciidinoon meel saaro iyo intaynu isaga dhan aqrino waa laba dersi oo labadaa dersi markaynu dhammayno baan jumlatan wa tafsiilan hal mar baynu dib ka sheegnaa waxay la tahay waxaa fiican bilowga hore inaan aan waxa uu yahay maalaynsarif iyo cadadkiisa iyo tiradiisa in aan sheegno si aan loo wareerin waxaana daba yeelaynaa kow maalaynsarifku wuxuu yahay baynu hal hal u sheegaynaa markaan hal hal u sheegna bas waan miaalinaynaa kana waaka kana waaka kana waaka wabilahi tawfiiq asmaadu dhowr mar baa la qaybiyaa mar waxaa loo qaybiyaa ismi mucraba iyo ismi mabni ah marna waxaa loo qaybiyaa ismi mushtaqa iyo ismi jaamida marna waxaa loo qaybiyaa ismi munsarifa iyo ismi maalaa yansarifa asmaadu marka si aan u furno awalan albaabka ugu horeeya meesha ugu dhow oon islewa laga fahmi karaa baabul kalaam markaynu soo marin asmaadu imise ahayd kalaamku imsu ahaa baan leenahay saddex ismi iyo ficil iyo xaraf baabul icraab markaynu maraynay maxaynu nidhi xaraf ninka la dhaho ma mucrab waa ah mise mebni miyaa waxba laga soo reebayey ficil markaynu maraynay maxaynu nidhi baablicraab ma mucrab mise waa mebni waa mebni waxaan ka ahayn mudaaric wa ficlu lamri wamudiyin buniya wa acrabu mudaarican incariya min nuuni tawkiidin mubaashirin wa min nuuni inaatin ka yaarcuna ma futin saddex buu ficilku ahaa amarku mebni buu ahaa jumlatu tafsiilan maadiguna sidoo kale mebni buu ahaa ficilka mudaarica oo laba sharti le bese haddaba ficilkii mbni buu noqday waxaan halka ahayn xarafkiina muxuu noqday kulligii mbni buu noqday haddaba saa darteed ismigu laakiin waa mucrab saynu soo maray asalka ismigu muxuu ahaa mucrab laakiin waxaa ku jiray asmaa mebni ah ismigii haddaba mucrabka ahaa hadduu xaraf shabaho si kasta ha ka shabaho xagga lafdiga xagga macnaha si kasta ha ka shabaha hadduu ismigu xaraf shabaho jumla tafsiil mabni buu ahaa hadalkaas waa cadiha soo maa mar hadduu xaraf shabaho waa mabni leannu xarafku muxuu ahaa mabni maxaa kuu yimid ficilkii ismigu hadduu ficil shabaho baabulcraab markaynu soo maraynay maxaa mamnuuc ka ahaa aqsaam licraab markaan maraynay ficilka maxaa mamnuuc ka ahaa in la tanwiiniyo mamnuuc bay ka had soo maa in la hoos dhigana mamnuuc bay ka had walinasbi waxaa u ahaaday walilfadxi waxaa u ahaaday wali soo garan maysaan walilkhafdi waxaa u ahaaday markaynu maraynin walaa jazma fi lasmaa'i baynu nidhi walaa jara fi lafcaali walaa kasra waa ku isticmaali jira weliba isago maxaa marka mamnuuc ka ahaa ficilka baabulicraab markii la marahayey in la hoos dhigo ficilka iyo iyo in la tanwiiniyo waa min khasaa'is اlismi haddaad aragto hoos maxaa ka mid ah lagu garanhayay calaamaat اlismi maxaa ka mid aha biljari alfiyaa lagu gaari doona isagoo le biljari watanwiini wanidaa wamusnadin اlismi tamyiizun xasal haddaba kolkuu ismigu shabaho ficilkii waxaa laga mamnuucayaa labadii ficilka mamnuuca ka ahay ah. talkama fahanteen mar hadduu shabaho ismigu ficilka wuxuu ku tallaalan cudurkii diidmada ahaa oo wuxuusan aqbali jirin ficilku ma aqbalaya isaguna mar hadduu shabaho xaggee buu ka shabahayaa marka waayahay yahay wuxuu ka shabahahayaa waxa uu ka shabahahayaa ismiga marka la fiiriyo wuxuu ku tusiyaa unbasa daatu laakiin ficilku wuxuu ku tusiyaa laba shay labadaa shay iskuma waafaqsana basriyiinta iyo kuufiyiintu calaa ra'yi kitaabkan ajru cimridiga waxaynu ku soo marray mulxaha ah baabulmasder markaynu soo maraynay muxuu yidhi almasdaru alaslu masderku waa asal wuxuu asal u yahay ficilka oo ficilka waxaa laga keenay masder matal daraba wuu garaacay asalkeeda waxaa laga keenay darban jalasa wuu fadhiisan waxaa laga keenay juluusan qaama wuu istaagay qiyaaman ba laga keenay kolkii la fiiriya u fiiri asalka iyo faracana waxaa baahi qaba faraca ilmaha dhashay saa kuu baahan marka dambe lakin wa la isbedelayaa <laughs> waa kow midda labaad golo ra'yigood waxay yidhaahdeen madluulka uu ku tusiyo kolkaynu soo maraynay tilmaanta ismi maxaa la dhahaa ficilse maxaa la dhahaa waxaanu nidhi ficilku wuxuu ku tusiyaa laba shay alxadath iyo azaman labadaas wax kugu tusiya madluulkiisu murakab buu ahaa laba shay oo isdul saaran buu ahaa waa maxay kolkuu ficilkani wax dhacahayo waa in la helo faacilkii samayn lahaa iyo meeshii lagu samayn lahaa iyo waqtigii la samayn lahaa waa in la helo laakiin ismigu wuxuu kutusaya daatada maxamed maxamed masjid masjid bas daatada mu kutusaya ismiga ficilka marka markii la fiiriyo yaa culus ficilkaa culus haddaba ayu ismi kasta oo shabaha ficilka oo laba cillo ka shabaha labadaa cillo oo midna lafdiga u noqonaysa midna macnaha u noqonaysa mamnuuc waxaa ka ah in la tanwiiniyo iyo in la hoos dhigo hoos kasoo laaban maayo tanwiinta tanwiinuhu waa afar iyo toban tanwiinood inkasta oo iska bilaa macno tahay oo toddoba tanwiinood ay yihiin tanwiinta waxaa ku jira tanwiin la yidhaahda tanwiinu tamkiin waa tanwiinta gasha ismiga mucrabka ah waxaa lagaga ixtiraasayaa waxaa jirta tanwiin la yidhahda tanwiin lmuqaabala iyo tanwiin lciwad iyo fanaado walaa taxiina manaas oo kaleeto jumlo dhan oo go-aan bay tanwiintaasi ka joogtaa matal tanwiinta jaamic an saalim ku jirta sida adricaatin iyo muslimaatin oo kale iyo tanwiintaasi waxay matelaysaa booskii nuuntii jaamcu dakar saalim bay matelaysaa tanwiintaasi marka ma aha tanwiinu tanwiinu tamkiin ma waa tanwiinu lmuqaabala waa muqaabalatu nuuni fi jamci lmudakar saalim ilan mudakerka iyo muanadku waa walaalo soo ma tanwiinta marka madnuuca ka amalayn sarifka waa maxay waa tanwiinta loo yaqaano tanwiinu tamkiinka loo yaqaano weeyaan ayb asmaadii marka marka la fiiriyo waa laba qaybood ismi munsarifa iyo ismi maa laa yansarif ah labadaas yaa badan asmaada waxaa badan oon la tirin karin munsarifka ah laakiin asmaada maa laa yansarifka ah way yar tahayba gebigeeduba shan ismi iyo lix ismi waa imisa ko iyo tobankaa ismi waa maa laa yansarifa ah ismi labiyo tobnaad oo maa laa yansarifi ma jiro ismi maa laa yansarifa ma jiro ayib haddaba <clears throat> ismiga maalayansarifkaa marka la fiiriyo xaasilkiisa marka la fiiriyo mawaanicu sarfi waxa sarfiga ismiga u diida sagaal sagaal shay sagaalkaa shay waa maxay sagaalkaa shay waa laba qaybood oo kitaabkaa qaybin doone ee qaybi keligeed bay diidaa qaybina labalabay isu biirsataa laakiin waxa sarfiga jumlatun tafsiilan manciya waa imisa cillo waa sagaal cillo kow siqatu muntaha aljumuuc oo waa maxay jamcu meesha uu ku dhammaado suurtagal waxaa ah asmaada markaad jamcinayso mar baad jamcin kartaa mar labaadna waad jamcin kartaa sii wad weligaa kolkaad doonaysa inaad jamcan fahanto mar saddexaad jamci kolkaad gaadha meel si kasta intaad yeeshay aad dhaqaaqi weydo oo meel aad uga sii socoto weydo ba maxaa la odhanayaa waa siiqatu muntaha aljumuuc siiqadu waa qaab muntaha aljumuucna waa jamcu meeshuu ku dhammaanhayay gebigiisuubana kitaabkaa tilmaami doone waa laba wasaro midna khumaasiya midna sudaasi yahay waa mafaacila iyo mafaaciila siqatu bintu aljumuur masaajida iyo mafaatiixa waad fahamtee soo maa waa ko siqatu muntaha aljumuuc waxaa la yidhaahdaa waa jamac walba oo weliba jamcu tagsiir ah alifkiisa jamcu tagsiirka mar walba ismiga alifaa ku jirta aliftaana waxaa ka dambeeya laba xaraf ama saddex xaraf ka dambeeya aliftaa ama xaraf laba xarafba ka dambeeya ama saddex matel maxaa aliftii wataas maxaa riiba imisaa ka dambaysa saddex baa ka dambaysa maxaa ri ra iyo ya iyo ba masaajidan imisaa ka dambaysa labo waa ismi kasta oo jamcu tagsiir ah oo alif wata ooy aliftiisaa ka dambayso ama laba xaraf ama saddex xaraf wax lagu sheegi laba xaraf ol ka dambayso waa mafaacila hadday saddex xaraf ka dambaysana waa mafaaciil isma bedel xarakaadka waa isku mida hal xaba kuma kala duwan isku meel buu ka xarakaysan yahay isku meel ba aliftu kaga jirtaa laakiin midna waa khumaasi midna waa sudaasi intaasu kala duwan yihiin warkaa waa la fahmay sooma cilo walba kelmad kasta oo ku yimaada labadaa wasan oo halla isku dhoo siqatu mintaaju ama mafaacil ama mafaaciila keligii siqadaas baa sarfiga ka mancinaysa masaajida weligaa ma odhan kartid masaajidan iyo maalanba eh, mafaaciila mafaaciilan ma odhan kartid weligaa ama mafaacili ama masaajidi weligaa ma odhan kartid warkaa waa la fahmay sooma waa ko misbaax oo kolkaa jamcinayso masaabiixa masaabiixa midda labaadi waa taaniid taaniidkan hafadaysanina taaniidku waa dhadigood laakiin taaniidku taaniithun bilif iyo saa u kala qaada taaniithun bilif iyo taaniithun biduuni alif waxaan wax lagu tani lagu dhadigeeyey inuu alif yahay iyo inuusan ahayn kaan ahayn saddex qaybood weeye kan alifka wataasna laba qaybood weeye mamduud alif mamduuda iyo alif maqsuura adigu hadalku waxaan doonayaa inuusan idinka qasmin qaacideedu qaybta labaadi waa ataniiu bilif iga dhiga taniiun bilafdi taniiun bi adigu taniiun biduuni alif halkaa iga dhiga maxaa kusoo hadhay taniiun bilif ismi kasta oo mu'anathoo dhadigood ah oo calaamada dhadigoodka waxa ku tusiyey alif uu yahay alif isaguna keligiibaa sarfiga ismiga ka mancinaya sakra oo kaleeto wey xubla oo kaleeto wey saxraa oo kaleeta weeyaan ayib taaniidkaasi alifta waxaan loo kala qaadaynin ama mamduuda ha ahaato ama maqsuura ha ahaato waxaa kaleeto oo isagana sarfiga manciya hadduu ismigu taaniid yahay laakiin taaniidkaasi taaniidun bitaa u yahay ama taaniid macnawiya u yahay matalan dalxatu oo kaleeto waa taaniid lafdi ah dalxa waan gaari doonaa ka dalxat aljawaadi oo sao kaleeto hamzata oo kale ayib caaishatu waa taaniiun bilafdi walmacnaa ayib ismi waxaa jira lafdigiisii keliya waa magaca nin laakiin calaamad adigood baa ku jirta sida xamsatu oo kaleeto waan gaari doonaa kaas keligiisa wax ma mnuciyo wuxuu u baahanhayaa sifo kaleeto oo laba ah laakiin taaniidka keligi wax man mancinaya waa maxay taaniiun bilalif oon alifkaa loo kala qaadayn mamduuda ama maqsuura mid dheer iyo mid gaaban mid madan iyo midaan madnayn taan madnayn waa waa xubla oo kaleeto way noo imaan doontahay ta madanna waa maxay waa saxraa oo kaleeto laba soo maaha midda saddexaad ee wax mancinaysaay labadaasi keligood bay manciya marin midda saddexaad ee wax mancisa waa calamiyo calam calamkaasi ogow keligii wax ma mancinayo sifo kale la kulmi doonto midda afraadna waa cujmo waa cajami ismigan kadeeto waa cajami sifo kalea la kulmi doonto matalan baa calam iyo cujmay noqon doontaa midda afraad ee cilada afraad ee shanaada wax mancisaay waa maxay waa wasnu lficil wasnulficil wasnulficilka lagu sheegayo waa mudaarica wasankiisii ka ku yimaada wey sida taqlab oo kale bani taqlab ra-aytu bani bani bani bani taqlab taqlaba baad odhan taqlabin weligaa ma odhan karta iyo taqlabi midda lixaadna waa maxay ziyaadat lalif wanuun ziyaadat lalif wanuunka lagu sheegayo marwan sida cuthmaan oo kaleeto waan gaari doonaa midda toddobaadna waa maxay waa cadli cadli cadli waa maxay waa sheekh cumar sheekh cumar magaciisaas oo sheekh cumar lama yidhahdo waxaan leenahay cumar laguma odhan jirin caamir baa lagu odhan jiray caamir baa la soo cadliyey cadliga lagu sheegi waa raritaan waxa asalkii uu ahaa caamir kelmadan kulkii afcariba la fiiriy meeshu asalkeedu cumar ay ka taheed waa caamir umar baa intii lasoo aamir baa intii lasoo cadiliyaba waxaa loo bixiyay cumar sharti buu yeelan doonaa waa inuusan macnuhu isbedelin hadii cumar loo dhihi haddii caamir dha waa isla midkii laakiin haduu macno kala yeelanayo oo isbedelo isaguna ma mancin doono shuruud bay intan o dhan leedaha idinmaana odhanin hadda ogaada shuruud male waxaan o dhani laakiin waxaan idin siinayaa jumlatu tafsiilan waxa wax manciya sideed waa tarkiib laba ismi oo la isku daray sida baclabaka sagaal wasfi wasfi wasfigu waa maxay waa tilmaan sida sakraan oo kale u geli doonaa wasfigu sida axmed oo kale buu geli doonaa sida cadshaan oo kaleeta u geli doonaa oo waana wasnulficil waana sifo axmed waa sifo waa maxmuud alcaaqiba afcal lagu ku yimid <laughs> waa sagaal soo sagaalkaas ma idinku adkaatay hadday idinku adag tahay gobay baan idiin sheegi xifdiya bes waxaa jamciyey nin caalim oo la odhan jiray bahawdiin maxamed annuxaas alxalabi nin la odhan jiray nimankaasi eh, ardushaam oo dhul barakaysan buu ahaa culimo o dhan iyagunbay ka timaadaa fani kasta haddaad fiiriso iyagun bay ahaayeen ninkaasa ardayda markii nafta u keenay maalaynsarif la xifdin kari waay wuxuu ihi ikaadiya aniga birtar hortiis u kankeenanaa idin siinayo soo kooban erd markii lasoo fadhiisay wuxuu hi ardayow ijmac wazin caadilan anif bimacrifatin rakib wazin cujmatan falwasfu qad kamula see loo qaada haddaad tidhahdana baxr tawiil ijmac wazin caadila anif bimacrifatin rakib wazid cujmatan falwasfu qad kamula waa baalki muxuu ahaa baalki isku mid yihin burdihii runtii bay isku mid yihiin ijmac wazin caadilan dunuuga bergidi kusoo sheegay anith bimacrifatin rakib wazid cujmatan bas intaa weeyi laakiin falwasfu qad kamula waa tamalbeytki falwasfu qad kamula macnaha qaabka loo qaadana waxa weeye ijmac wazin caadilan anid bimacrifatin rakib wazid cujmatan falwasfu qad kamula yan lugdil inti lagudin ad aqriyaysa ka taagan yahay ka taagan yahay markaa ijmac waa siiqatu muntaha aljumuuc zin zin ziya waa waa wasnu lficil caadilan waa cadligii bimaa anith waa taaniikii taaniun bilalif kulli taaniis o dhan baa soo gelaya markaa taaniun bilali taaniun biduuni alif bimacrifatin waa calamkii rakib waa baclabaka waa tarkiibkii cujma waa cajamigii dee waaba ku dhamaaday falwasfu qad kamula wuku dhamaaday ayib qad kamula qad kamila qad kamala saddexdaba waa la odhan karaa saddexdaba waa la odhan karaa ayib baytka haddii macnihiisa la fiiriya wuxuu noqonayaa ninka ardayga ama qofka muuminka acmaashaada oo dhan koob gelinka hore gelinka dambaba waxaad fiirisaad miisaanka saartaa camalka xun ee ku jira iyo camalka wanaagsan sharciga saar adoo weliba caadi laho aan ku xadgudbaynin miisaankaas oo naftaada aan mahadinin si aad ugu shukrido wanaaggaaga ilaahna istikfaari weydiisato xumaantaada macrifadaada wax weyn ha u malaynayna weligaa inaad waxba aqoonin isu male oo naftaada mar walba tuhun inaad dadka ugu jaahilsan tahay annif bimacrifatin si uusan arrinkaasi kuu dhexalsiin isla yaab inaad tirahdo waxay lamid adduunyada ma jira maalintaasina waxay lamid adduunka ma jira waabaad halaagsantayba rakib cujmatan waxaa laga wadaa naftaada waxaad ogaataa inay cujame iyo jahli isku darsatay oo waxba ayna kala ogeyn intaa markaad naftaada u aqoonsato faqad kamula marka markaasaa nin dhamaystirantay lakin inta haddaadan midna ogeyn miskiin iska dulduulaad markaa tahay ayib asmaadii marka marka la fiiriyo asmaadii marka marka la fiiriyo sagaalkaas horta wax manciyaba aynu nidhi soomaa sagaalkii hadda aynu nidhi waxbuu manciyaa siiqatu muntaha aljumuuc keligii buu wax manciyaa siiqatu muntaha aljumuuc keligii ayuu horta wax manciyaa waa ko waxaa kaloo keligii isaguna wax manciya alifu taaniidka ama maqsuura ha ahaato ama mamduuda ha ahaato iyaduna keligeed ba wax mancisaa kaas waa qayb qayb keligii wax mancinhaya waa labo iyo qayb laba laba inuu isu biirsado mayo waxba aan mancin karin qaybka labaadi waa qayb aan isagu keligii wax mancin karin allahuma labalaba inuu isu taageersado isu ka qayb qaata mooye mid baa gelaya wuu ka qayb qaaday lakin tabar umale ma legdi kara ismigii ku kale ugu tegay markaas ismi dhulka la dhigaayo maalasarifuu noqonaya waa intii kale ee soo hadhay oo dhan waa maxay taaniithun bitaa kow taaniidka macnawiga ah kolkii la fiiriyo matelba laba ayaan gaar u kala qaadan doonaa wasfiga iyo cadliga wasfiga iyo cadliga sideeddaa qaybood ee soo hadhay baa waxay kala raaci doonaan wasfiga iyo cadliga matal cadligu wuxuu wax mancin karaa markuu wasfi wato laakiin cadli keliga waxba mancin kara sifo keligeedihana waxba mancin karto markaa ma fahamteen labadaasi markay kulmaan buu ismigii maalinsaarif noqon karaa matel waa mathna iyo thulaatha iyo rubaaco oo kaleeto waa ko wasnu lficil markuu la kulmo wasfiga wasnu lficil markuu la kulmo wasfi markuu la kulmo tilmaan isagana waxbuu mancin karaa waa afdal oo kale matalanba axmar oo kale suu ula kulmay marka hadda afdal bal aan soo qaadan afdal marka la fiiriyo waa sifo oo waa maxay waa fadli iyo wanaag waa midda kaleete waa wasnulficilo wuxuu ku yimid calaa wasni afcal oo wasanka afcal dho ismi kuma yimaada khaas waxa u inuu ku yimaado ficilku ismi kastoo ku yimaadaan markaa wuxuu shabahay ficil buu shabahay axmer baa soo gelaya aswad baa soo gelahaya akram baa soo gelahaya abyad baa soo gelay waa waa fara adu waxaad fiirsanuun afcal wixii ku yimaadaan ziyaadatu alif wannuun markay la kulanto wasl ismiga waxaa mancin laba cilla markay ku dhacdo oo waa maxay ziyaadat alif wannuun iyo wasfi mithaalkaa wax lagu gartaa sida sakraan oo kale sakraan marka la fiiriyo waa faclaan maxaa meesha ku jira ziyaadat alif wannuun keligi wax ma mancin karo waa inuu sifo wato tilmaan waa inuu wato sakraan kolka la yidhahdo waa wasfi oo waa maxay waa ninka sakhraansan waa ninka sakhraansan shardi buu kan yeelan doonaayo mu'anadkiisu waa inuu ku yimaado sakraa ee waa inuusan ku imaanin sakraana haduu faclaane ku yimaado waa waa munsarif sida nadmaan oo kaleeto nadmaan qofka hurdada badan nadmaanatuma gabadha la odhanaya laakiin sakraan matalan waxaad doonaysaa inaad tilmaanto bal carabiga cajaaibkiisa waxaad doonaysaa nin baa cabsan inaad tirado maxaad odhanaysaa rajulun sakraanu sakraanu gabadh cabsan baad doonaysa inaad shart maxaad odhanaysaa sakra shardi waxaa ah sakra inay ku timaado hadday sakraano ku timaado oo ta aqbasho waa munsarif warka mad fahanteen soo ma bishar ya <laughs> mar hadduu sakraano ku yimaado waa waa dhamaatay sheekadu waa munsarif mala insarif uu ka baxay hmm. nadmaan nadmaanatun buu markaa noqonaya jawcaanun jawcaanatun waa isla meeshii mar'atun jawcaa waa gabadh baahan wa rajulun jawcaanu waa nin baahan ninku faclaan buu toos ugu iman laakiin mu'anadkiisu shardi waa inuu ku yimaado faclaa waa inuu ku yimaado shardi kaasa saddex baynu haynaa sooma saddexdaasi waxay la mancisaa maca alwasfi ayib maxaa ku hadhay qayb labaad baa jiro oo la mancinhaya calamka waana lix qaybood u badanayaa ogaada kolkii xadisaa loo kala qaado saddex iyo lix kolkii la isku dara waa labadii hore ee keligood wax mancinaya kolkii la fiiriyo waa iyo toban sagaal baan marka kusoo fadhiisanhaya waxa manciyo dhan kolkii la isku fiiriya waa sagaalka laakiin markii la qaybiyo oo loo qaybiya qaybka keligood wax mancin iyo qaabka labalabada isu taageersan maxay noqonayaan ko iyo toban waa lix marka waxa la manciya cadliga sifada arday waxaa la ranaysa waxay wadaan sifada saddex baa la mancisay laakiin caalamka maxaa la mancin lix lix baa la mancinaysa oo la kulmaysa ko wasnulficil oo haddaba wasnuficilkii la kulmay ifadii ma la kulmi jiray wasnulficilku sifadana wuu la kulmayaa calamkana wuu la kulmahayaa waa inaad maskaxdu waa inay furan tahay wasnulficil oo laakiin calam hadda la kulmay ee sifa aan la kulmin ko oo waa maxay sida axmed oo kaleeto axmed sifadii uu lahaa ee tilmaantaha waa laga soo tegey axmed waa magac yaa loo bixiyey sifadii intaad ka soo tagtay baa nin baa waxaa loo bixiyey magaca axmed ah kolkii axmed loo bixiyey muxuu noqday calam nabigeen maxameda magaciisu muxuu ahaa axmed idan axmed waa ismu caalama ah markaas waa kow soo waa midda kale wuxuu ku yimid calaa wasni afcal lawuu ku yimid marka axmed waa mamnuucun min asarfi lanahu wlmaanicu fiirsada wlmaanicu min asarfi maxaad odhanaysaa alcalamiyatu wa wasnu lficil baad may hadda sifaduu ka tegay sifa ma hadda waa calam hadda waa kow soomaa cujmo waa ajamigii oo la kulmay calam calamka mar walba inoo haya calam iyo markay isbiirsadaan cujmo calamkoo keliga waxma mancin karo cajamigoo keligiihina waxma mancin karo laakiin calamkii markuu ku darsamo oo ku biirsamo maca alcujma ayaa wuxuu noqonaya maxay ismigii maa laa yansarif sida ibrahim oo kaleeto ibrahim ismaaciil oo kaleeto waxaa tiran ha de weligii ajrubiga haddaad fahanti cilmi baa ku dhiman naxwe soo cimridiga sameydaan arag waintafacad ajilatun bicilmiha mac maa taraahu min latiifi xajmiha ibrahim hadda markii la fiiriya waa calam iyo ismaaciil iyo de wuxuu magac u yahay maxay wuxuu magac u yahay labadaa nabi ama adaaba ismaaciil lagu bixin ama adaaba lagu bixin de ibrahim waxaa kaleeto ibrahim iyo ismaaciil midna carabi ma aha labaduba waa maxay waa cajami meel ibraahim laga keenay iyo meel ismaaciil laga keenay midna ma jirto tafaasiirta waad aragteen kolkii ibraahim isku dayaan inay tilmaamaan meeshaad aragteen bay dabaranayaan israa'iiliyaadka sidan u aha sidan u bimacnaa waa alab waa ka naxariista badan waa ka hogaamiye wax badan baa u sheegay haddaba kolkaad ibraahim aada matalan ba aad icraabaysa waxaad odhanaysaa walmaanicu min asarfi alcujma walcalamiya minasaa tidhahdo alcujma walcalamiya saddex calamkii wayna wadanaa soo maaha alcalamu maca tarkiib tarkiibkiibaa wuxuu la kulmayaa calam matal sida baclabaka baclabaka marka la fiiriyo waa murakab bacle iyo baka waa sanam iyo magaalo magacii ba soo soo su kuntaal hadda lubnaan ah. sukumantaalo ya maxaa la iska a <laughs> waa ka jira ma aqan cilmi baanki oo ka shekeynaya caasimadaho dhan magacooda marka muqdisho waxay yidhahdeen waa maqcadu shaah bay yidhahdeen waan u egtahay wala in luqadan waxaad wax badan ku leenahay luqadaas wax aad u badan waa kan soo maa ismigan kadeeta ku kulmay laba ciladood oo waa maxay waana calam kolkii la fiiriyo waana murakab baclaba waa magaalo oo waa calam waana murakab oo sanam iyo magaaladii baa la isu kolkaad marka icraabaysa waxaa walmaanicu min asarfi alcalamiya wtarkiib tarkiibkaas weli buu qaybsami doonaa ogaada waa ma sahlano waa tarkiibka masjiga ah waxaa kaleeto mancinaya alcadlu maca alcaalamiya cadliga haddana maxaan soo marray wuxuu la kulmayaa cadligu sidoo kaleeto muxuu la kulmay wasfigii soo ma waxaa kulmay cadligii baa wuxuu la kulmay caalamiya matel waa cumar ibn oo kale shee cumar hmm. asalka maxaa laga keenay caamir sharti waxuu hadalkaasi wataa inuusan wax cusub ku tusinin hmm. asalkani wuxuu ahaa bay idhahdeen caamir buu ahaa caamir baa lasoo raray oo cumar baa loo bixiyey markii cumar loo bixiyey caalam buu noqday midda kale da waa hadal lasoo naqilay oo lasoo bedelay kolkaad icraab saxarsa walmaanicu min asarfi haye alcadlu walcalamiya ataniith ataniith taniidkani waa maay waa taniidun biduuni alif liannu taniidun bilif waxaanu nidhi alfiyada an aan gaari doona insha allahu taala kitabkaasi kitaab qayima ah weeyaan faalifu taaniidi aqnad waxdaha buu iyado halkaasuu kala baxayba taaniidkiibaa wuxuu la kulmay calam sida faatimata iyo zaynabo oo kaleeto faatima haddii la fiiriyo waa taaniid weliba waa taaniithun billafdi walmacna zaynaba haddii la fiiriyo waa taaniithun bilmacna lakin lafdi taaniitha ma laha taa ma laha lakin waa macnadi waa qof dhadigooda dalxat oo kaleeto waa taaniidun bilafdi lakin macnihiisu maaha taaniid adigu isku soo dardaro taaniidun biduuni alif markuu la kulmay maca alcalamiya hadda lafdigaasi waa taaniid midda kale wuxuu la kulmay caalam oo de waa loo bixiyey waa qof magicii oo maga qofkaasa caam ku ah waa la mid waxay ku kala duwan yihin ma jirto waa kulli taaniid baan idin idhi taaniid ayib makatu baa soo gela hayaa isaga gadaal ka keeni magaalooyinka magacooda dhan hal mar soo tirin doonaa ziyaadat lalif wannuun oo la kulantay laakiin maca alcalamiya ziyadat alif wannuun maxaa kaloo la kulmaysay bilwasfi saddex baa ogaada saddex baa wasfigana la kulmaya caalamkana la kulmaya saddex wasfiga lama kulmay lakin muxuu la kulmaa un caalamka idinka soo kala saartaa ziyaadat alif wannuun markay la kulanto calamiya matal waa maxay cuhmaan oo kaleeto cuhmaan oo kaleeto cuhmaan marka la fiiriyo waa ku jirta fiihi ziyaadat alif waa nuun kii hore hadda ogaada wasfi la kulma oo sakraan buu sifa waalia ah buu ahaa laakiin kani waa maxay waa calam de marwan iyo cuhmaan iyo marka la fiiriyo midda kaleeto wuxuu ku yimid maxay waa calam waana ziyaadat alif wاnnuun ayib haddaba isku soo duuduub oo lixdaasina marka la fiiriyo waxay la mancinaysaa sarfiga macal calamiya hadalka ugu dambeeya ee xaasilka waxaynu nidhi kolkii la fiiriyo waxa wax manciyo oo dhan cillada manciga keenta waa sagaal markii la fiiriyo wax keligii mancin iyo wax laba laba u kulmahayana waa laba qaybood waxa keligii mancinhaya waa laba shay oo waa maxay siiqatu muntaha aljumuuc iyo iyo taaniithun bilalif waxa mancinhaya laba laba marka la fiiriyana waa maxay baynu nidhi waa sagaal saddex wasfiga la kulanta iyo lix la kulanta maxay caalamka la kulanta matel marka markaad icraabayno kuwii keligood wax mancin jiray waxaad odhanaysaa maalan siqatu muntaha aljumuc masaajida walmaanicu min asarfi siqatu muntaha aljumuc taaniif bilalif markaad icraabaysa waxaad odhanaysaa walmaanicu min asarfi ataaniif bilalif kolkaa laakiin kuwan kala mancina aad aad icraabaysa waxaad odhanaysaa walmaanicu min asarfi labadii baad sheegaysaa ama ziyadat lalif wanuun iyo calamiya ama ziyadat lalif wanuun maa maca alwasfi ayaad odhanaysaa ayaad odhanaysaa waa kow soomaa intaasi waxaa kaleetoon idinku soo dhammaynayaa asmaada marka la fiiriyo malayansarifkaa ah, waa kow iyo toban ismi waad fahamteen hadda sheekada sababta hadda intaan idin tiriyo kulli sa isku noqotay ko oh, toban ba isku noqotay waxaa <laughs> la wuxuu u baahan yahay sabir iyo fikir asmaada maalaayansarifka oo dhan waa kow iyo tobanka horta hadda aan sheegnay kow labay u qaybsantaa shan ama macrifa ha ahaato ama nakira ha ahaato weligeed waa maalaayansarif shan shan weligeed ama macrifa ha ahaato ama nakira ha ahaato waa maalaayansarif lixna markay macrifo tahayna waa maalaayansarif markay nakiro tahayna waa munsarif saa darteed tanwiinaha tanwiin baa ku jirta tanwiinu tankiir tanwiinu tankiir ko iyo toban ismi weeyaan waa waxa maalayansarifka oo dhan shan ismigu laba mid uu weeye kolkii la fiiri ama waa ismi mucaraf ah waa ismi macrifo ama waa ismi nakiro ah shan ismi mar mar walba weligood weligood waa weligood waa maa laa yansarif lix ismina marna waa ma waa waa maa laa yansarif marna waa munsarif waxaa kaloo jirta ashyaa asmaa aan gaadhi doono oo culimmadu ay isku hayaan oo haddaad rabtana aada sarfinaysa haddaad rabtana maa laa yansarif aad ka dhigayso waxaana qurux badan in la sarfiyo ayaa qurux badan wallah subxana wataala